alxamdulilah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed rabbi shrax lii sidrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qowlii waxaynu ku dhex jirnay nawaasikda gaar ahaan kaana iyo walaalaheed baynu ku dhex jirnay waxaynu soo qaadanay inta ay ka kooban yihiin saddex iyo toban lafdi inay yihiin in loo qaybiyo saddex min xaysu shardi wa cadamuhu wax shardi ku camal iyo wax shardi la-aan fala waxaa kale aynu qaadanay khabarkooga inuu tawasud ku banaan yahay inuu tawasud ku banaan yahay markaa sheekhu waxau yihi raximah llahu tacaala waqad yataqadamu alkhabaru ilaa khabara daamawi laysa waqad yataqadamu inuu soo hormaro ayaa la arkaa alkhabaru khabarku inuu soo hormaro ayaa la arkaa cala alficli wasmihi ficilka iyo ismigaba uu ka soo hormaro ilaa khabara daama daamo khabarkeeda mooyaane wa laysay wa ilaa khabara laysa layse khabarkeega mooyaane wuxuu leeyahay khabarka afcaashan waxaa ku banaan taqadum soo hormar uu soo horeeyo cala alficli walismi labadiiba ficilki iyo ismigiiba uu kasoo hormaraya labadoodiba uu soo horeynaya iyo ismigina gadaal bay marayaan isagiina waa soo hormaraya laakiin laba ficil baa laga soo reebaya khabarkooga ficilka loo yaqaano daama iyo ficilka loo yaqaano laysa kuwaa khabarkoogu iyaga ma soo taqadumo intaasu kaga warramaya waqad yataqadamu inuu soo hormaro ayaa la arkaa alkhabaru khabarku inuu soo hormaro ayaa la arkaa calalficli dhe ficilka uu ka soo hormaro wasmihii iyo ficilka ismigiisa ilaa khabara daama daama khabarkeeda mooyaane walaysay wa ilaa khabara laysa iyo layse khabarkeeda mooyaane sharax lilkhabari khabarkii halaathatu aqwaalin halaathatu aqwaalin saddex xaaladood ayaa kaainatu lilkhabari khabarkii usugnaaday khabarka afcaashani saddex xaaladood buu leeyahy saddexda xaaladood u leeyahay saddexdaba si ay noo sheegi doonaan insha halaaatu axwaalin saddex xaaladood baa kaainatun u ahaatay bu yihi sheekhu lilkhabari khabarka khabarka afcaashani ay leedahay saddex xaaladood buu leeyahay axaduhaa halaatadaasi midood atakhiiru ay takhiiru lkhabari khabarku inuu ka dambeeyo weeyi can ilficli ficilka iyo wasmihi ficilka ismigiisa labadaba inuu ka dambeeyo wa huwa takhiirkaasi alaslu isaga ayaa asal ah wadalika tusaalihii kainu wuxuu ahaaday ka qowlihii tacaala allah sareeye qowlkiisa wa kaana rabuka qadiira ilahu yii wa kaana rabuka rabbigaa wuxuu ahaaday qadiira markaa maslada koobaad ama xaalada koobaad ee uu leeyahay khabarka afcaashani waa atahiir waana sida asalka inuu ficilkii la sheego ismigiina lagu xigsiiyo khabarkiina u labadoodaba ka dambeeyo waana sida asalkaa wey sida asalkaa wey axaduhaa alaadaasi midood atakhiiru dambayn wey atakhiir ashana naaibka atakhiiru ay takhiirlkhabari bay noqonaysaa de waa inuu khabarkii ka dambeeyo can ilficli ficilka waa inuu ka dambeeyo iyo wasmihi ficilka ismigiisa wa huwa takhiirkaa uu ka dambaynayo ficilka iyo ismiga alaslu isaga ayaa asla takhiirka asla wadalika ka qawlihi tacaala wa kaana rabuka qadira imika kaani waa ficilkii rabukana waa ismigii qadirina waa khabarkii waa takhiiro sidii asalka ahayd buu ku sugan yahay marka xaaladkooda waa ta athani xaalada labaad atawasudu ay tawasud khabari khabarka inuu bartamaysto weeyi bayna alficli ficilka iyo wasmihi ficilka ismigiisa khabarkii maanta wuu tawasudaya muxuu u tawasudayaa ficilka iyo wuxuu udhaxaynayaa iyo ismiga ficilkii ismiga dhexdoodu gelaya wadalika tusaalahaasi thaabitun waa sugan yahay ka qawlihi tacala ilahay sareeye qowlkiisa wa kaana xaqan calayna nasru lmuminiin wa kaana wuxuu ahaaday nasrulmuminiina muminiinta u gargaaridooda xaqan xaq ayuu ahaaday calaynaa dusheeda ayuu xaq ku ahaaday eega u fiirso kaana waa ficilkii xaqanna waa khabarkii nasrulmuminiinana waa ismigii iminka mxuu maxaa dhacday waa xaaladii labaadoo waa tawasut lkhabari bayna alficli wasmihi sidaa wey waayahay markaa tawasudkeega halkan iska jawaas weyan iska jais wey iska jais bu noqonaya mararka qaarkood inuu waajib noqdaa suuragalaba mararka qaarkood tawasudkaasi inuu waajib noqdo ayaaba dhici karta kolkuu waajib noqonaya tusaale ahaan haddee ismiga uu la xidhiidho damiir u noqonaya bacdulkhabar khabarka berhkii maxaa waajib noqonaya inuu khabarka tawasuda waajib noqonaya sababtu waa maxay damiirka ismigan ku jira ka dhalana waxaa ka dhalanaya cawdu damiiri calaamu taakhirin lafdan wa rutbatan ilaa khabarku ka dambeeya sooma saa darteed waajib u noqonba saa darteed waajib u noqonba waa yahay mararka qaarkoodna tawasudku mamnuuc buu noqonba mararka qaarkoodna tawasudku mamnuuc buu noqonba athani xaalada labaad atawasudu waa inuu bartamaysto khabarkii bayna alficli ficilka iyo wasmihi ismiga dhexdooda labadaas u bartamaysanaya wadalika qawlihi tacala wa kana xaqan calayna nasru lmuminiin waqad taqadama waa soo hormaray buu yihi sheekhu sharxu dalika madkuurkan aan tilmaamayno oo ah inuu takhiir yahay iyo inuu tawasudo dee tusaalayaashooda xagga horeynu kusoo marnay intama minan agga hore kuso marin xagga horen kusoo marnay wathaliu xaaladda saddexaad ataqadumu waa horumar ataqadum ay taqadum lkhabari abarka waa inuu ka hormaro cala ficli ficilka iyo wasmigi ficilka ismigiisa labadaba uu ka taqadumaya maxaynu haynaa ataaur atawasut ataqadum waa tan xaalada saddexaadna athaliu tbil mise athali athaliu ma ataqadumu waa horumar weeyi maxaa horumaraya ataqadum ay taqadumlkhabaride khabarkii baa kasoo hormaraya cala lficli ficilka iyo wasmigi ficilka ismigiisu kasoo horeynaya wadalika tusaalihi ka qawlika odhahdaadaiyo wuxuu limid a weeyaan aad tidhaahdid caaliman caalim bu kaana zaydun zayd ahaaday u fiirso caaliman waa maxay waa khabarkii kaanina waa maxay waa ficilkii zaydunna waa maxay ismigii iminka maxaa dhacay taqadum maxaa horeeya khabarkii labadoodiibna wuu ka horeeya saxiix wadaliilu waxa u daliila calaa dalika arinta arintee wadaliilu waxa u daliila calaa dalika ay calaa taqadumi lkhabari abarku inuu ka horeeyo calal ficli wasmihide ficilka ismigiisa inuu ka horeeyo waxaa u daliila qawluhu ilahay qowlkiisa ayaa u daliila tacaala allah sarreeye ilaahay uu yidhi ahaulaai iyaakum kanuu yacbuduun aayaddaasa u daliila ahaulaai kuwaasi iyaakum ma idinka ayay kaanuu ahaayeen yacbuduuna kuwa caabuda ma idinka idin beryeen idin caabudaya malaaigtaa la weydiinaya la su u fiirso eega hamsad waa lilistifhaam de haulaai had waa ulai ismi shaari wan iska garana iska mubtada ma iyaakum waa maxay iminka iyaakum wa iyaakum waa khabarkiya iyaakum waa mafcuul de iyaakum waa mafcuul kaanuna dee waa ficilkii maadi wowduna waa ismigeedii yacbudunana waa jumla waa afcaal khamsa de waa afcaal khamse markaa u fiirso ay hadda khabarka soo taqadima khabar ba soo taqadimay abar soo taqadumi ka sheegayna ma wuxuu yihi wadaliil waxa u daliila alaa dalika alaa dalika taqadumi alaa dalika ay calaa taqadumi lkhabari dhe khabarku inuu soo hormaro waxa u daliila qawluhu tacaala ilahay qawlkiisa u daliila qawlkan ilahay baa u daliila inuu khabarki soo taqadumo waad fahantae hadda ma ya khabarki inuu soo tusaalaan caaliman kaana zaydun mana khabarki soo taqadumi aayaddan qur'aankaana wuxuu leeyahay dee taa kaas daba socdaayo khabarkii baa soo taqadumay buu leeyahy de soo ma ya la socda marka ahaulaai iyaakum kanuu yacbuduun ahaulai mubtadaynu ka dhignay hamse waa lilistifhaam kitaabkaa saas le maha iyaakumna waa mafcuul de oo waxa iskale yacbuduuna iskala de yacbuduuna mafcuulkeygi weyaan yacbuduunana waa afcaal khamsa de kaanuna waa ficilkii maadi oo ismuna waa wowgeega yacbuduuna jumlada aba ah khabarkii kaanada waad fahantaa adama yacbuduuna khabarkeegi waxaan ujeedaa kaanu khabarkeegi waa jumlada yacbuduuna wey aggu ka wata adaba aggu uga daliishanaya eeg inaad fahamtid iyaakum iyaakum waa macmuul yay macmuulta waa lagu camal falaya yaa ku camal falaya yacbuduna ku camal falaya yacbuduna ayaa ku camal falaya waad fahamtid haddama yabuduna yacbudunana waa maxay waa caamil iyaakumna waa macmuul haddaba iyaakum oo macmuulkii lagu camal falayay maadaama oo u soo hormaray yacbuduuna oo caamilkiina inuu soo hormar kali na ogeysiinaya oo khabarkii ihi <laughs> waad fahanteen sooma war horaan ga socna kitaabka kitaabka laftiisa na fahansiinaya fa iyaakum iyaakum bu yidhi fa iyaakum iyaakum mustafa fa iyaakum iyaakum ma mubtada ma alfaadii mubtada dhacaysa ma damiir mufasila munahay damiir iyaa maxay noqon jirtay mafcuulun may noqon jirtay ma mubtada may noqon jirtay oo hadda ma sida lafdi ska noqonaysa waa iska asaa fa iyaakum iyaakum mafcuulu mafcuul wey ay muxuu qoryaga liyacbuduna saas yacbudunaba laam ma jiro ad ana lam bu qorya fa iyaakum iyaakum mafcuulu yacbuduna kolkaa idinka saas ohanaya isku idaafeynaya ma mafcuulu yacbuduna wey inagana caadiyo fa iyaakum iyaakum mafcuulu mafcuul wey mafcuulkaasoo liyacbuduna yacbuduna usugnaaday waqad taqadama waana soo hormaray huwa iyaakumkani calaa kaana kaanu ka soo horeeya iyaakum tan waa mafcuul uu leeyahay yacbuduuna haddana wuxuu ka soo hormaray iyaakumti kaanay ka soo hormartay wa taqadumu lmacmuuli macmuulka soo hormarkiisu yu'dinu wuxuu ogeysiinayaa bijawaasi taqadumi lcaamili caamilku inuu soo hormara inay banaantu ina ogeysiinaya qaacida iska qabsaba laa yataqadamu lmacmuulu ilaa xayu yataqadamu lcaamilu waa qaacido laa yataqadamu lmacmuulu macmuulku ma soo hormari karo ilaa xayu yataqadamu caamilu meel caamilku usoo hormari kara mooyaane ya qaacidada lafteeda weyde wataqadum lmacmuuli yudinu bijawaazi taqadum caamil sooma un baa lagu yidhi laa yataqadamu lmacmuulu ilaa xayu yataqadamu lcaamilu macmuulku maba soo hormari karo ilaa caamilku inuu soo hormari karo mooyaane haddaba ufiirso imika waad fahmi kartaan bay la tahay iminka waad fahmaysaan kaanuu waxay u baahan ismi iyo khabar bay u baahan tahay waa haysataa oo waa wawda soo ma haddaba khabarkeegii waa jumladan yacbuduna wey khabarkeegi waa maxay waa jumlada yacbudune ka dambaysade mayna ka dambayn way ka dambaysaa hadaba u fiirso iyaakum waa macmuul waa lagu camal falaya caamilka ku camal falayaana waa ayo waa yacbuduuna hadaba macmuulkan iyakum ihi maadaama oo uu soo hormaray wuxuu ina ogeysiinaya caamilka ku camal falaya oo yacbuduuna ihina inuu soo hormari karo ina ogeysiinaya hadduu soo hormarayna de khabarkiiba de kolka halkaasi waa maxay maadaama jumladani khabarkii ay noqotay de way iska soo hormari kartaa wey maadaama macmuulka ka horreyo adda maadaama macmuulkeegiiba uu soo hormaray caamilka oo yacbuduuna khabarkii ihina wuu soo hormari karaa intaa weya lakin iyaakum khabar ka dhigin de hadda waad fahamteen ma waa marka qaacidada naxwu badana waa iska aqlabiye wey kolka anaga leenahay laa yataqadamu lmacmuulu ilaa xayu yataqadamu lcaamilu meelaha qaarkood ka bixi karaa jira fa ama alyatiima falaa taqar so ilahay ma odhan fa ama alyatiima falaa taqar alyatiima imika waa macmuul caamilkiina waa maxay waa taqar taqar may soo hormari kartaa ayo yatiima may ka so hormari kartaa kama soo hormari karta waayo amaadani ismi mooye ficil maba gashaba ya fa ama falaa taqar ilyatiima ma noqon karto saxiix walale amaada ismi ismun baa markasta ka xigsadaba ya fa ama damatu maana saasun arag ficil weli kuxiga maad arday marka waa qaacido kolka lagu leeyahay sidan aynu leenahay taqadum lmacmuuli yudinu bijawaasi taqadum lcaamili ama laa yataqadamu lmacmuulu ilaa xayu yataqadamu lcaamilu waa iska aqlabiye wey de waa sida badanka an weeyaan saa ula socotaana marka halkaa saddex xaaladood baan ku haynaa oo khabarka afcaashan uu leeyahay alta'ahuru oo xaalada asalka ah altawasutu iyo altaqadumu saddexdaa xaaladood buu leeyahay markaa kolkaad meelaha kutubta kudhex areegtid intaad badka daydes khabarka ogade ka soco marka wymtanicu waxa mamnuuca buu yidhi sheekhu wymtanicu wymtanicu waa mamnuuc muxuu qoraya wymtanicu dalika fi khabar laysa wadaama miya ya wymtanicu waa mamnuuc buu yidhi sheekhu dalika taqadum khabarkaasi waa mamnuuc fii khabari layse layse khabarkeyga dhexdeeda ayuu mamnuuc ku yahay wadaamay wa fii khabari daama daama khabarkeyga dhexdeeda ayuu mamnuuc ku yahay maadaama oo khabarkii afcaashani uu axwaal yeeshay axwaasha ay kamid tahay taqadum ya waxaa laga soo reebayaa laba ficil khabarkood waa khabarka laysa iyo khabarka dama labada waa laga soo reebaya sida loga soo reebana isaga inoo sharaxayo insha allah wayamtanicu waa mamnuuc buu yihi sheekhu dalika taqadum khabarkaasi waa mamnuuc fii khabari layse layse khabarkeyga ayuu mamnuuc ku yahay wadaamay wa fii khabari daama daama khabarkeyga dhexdeedana waa ku mamnuuc taqadumkaasi haddaba faama mtinaacuhu ani kulaa amaada mar kasta ismibaba kuxigade faama mtinaacuhu khabarkaa mamnuucoobidiisa fii khabari daama daama khabarkeega uu ku mamnuucooba fa bilitifaaqi fa xaasilun bilitifaaqi itifaaq buu ku xasayba mamnuucaas waaba laisku waafaqay buu leeyay faama imtinaacuhu ay faama imtinaacu taqadumi lkhabari khabarka taqadumkiisa mamnuucoobidiisu fii khabari layse layse khabarkeega uu ku mamnuucoobaa fa bilitifaaqi fa kaainu bilitifaaqi itifaaq buu ku sugnaaday waayo liannaka adigu idaa qulta markaad dhahdood tidhaahdid laa asxabuka kula saaxiibi maayo maadaama zaydun zayd intuu yahay sadiiqika saaxiibka uma qadamta aad soo hormariso alkhabara khabarka calaa maadaama aad ka soo hormariso lazima waxa ka dhalan min dalika min dalika taqadumka taqdiimu macmuuli silati macmuul silihi in laga soo hormariyey cala lmawsuuli mawsuulkii in laga soo hormariyey lianna ma ma haadihi tan i mawsuulun mawsuul weeyi mawsuulkaasoo xarfiyun xaraf loo nisbeeyey mawsuulkaasoo yuqadaru lagu qadarayo bilmasteri master lagu qadarayo kamaa qadamna saynu hore usoo sheegnay ya u fiirso mamnuucoobidda uu mamnuucoobay khabarka laysi inuu soo hormar ah, khabarka daami inuu soo hormaro waa itifaaq buy tusaalu doonaya inuu kufahansiiyo adaba siduu ku mamnuucoobay markaad tidhahdo iminka laa asxabuka maadaama zaydun sadiiqaka saas inoo tusaaleeye ma markaynu sidaa nidhaahno maadu iminka maxaynu unaqaanaa waa masderiya darfiya manayn ila daama shardi bay leedahay shardiga muxuu aha bishardi taqadumi ma almasderiya adharfiya xalay baan soo qaadana slinta mayn haddaba u fiirso maadani waa mawsuul wey dee mawsuulku waa kii laba uqaysami jire mawsulku misu ah mawsul xarfiya iyo mawsul ismiya mawsulka ismiga bayna ka soo hadalna de mawsulka ismiga laba loo qaybinaya mawsul nafsa iyo mawsul mushtaraga so lix iyo sideed baa mala soo meel lix iyo meel sideed intaas ahayd mawsulka xarafkina imisu eeg mawsulka maadan waa mawsuul maxay u baahan tahay dee silay u baahan tahay silo ayay u baahan tahay haddaba haddaynu nidhaahno khabarkii aynu ka soo hormarinno maadaama ha ka soo hormarta haddaynu nidhaahno waxa ka dhalani macmuulu silihii macmuulu siluhu macmuulu siluhu ad garana sama siladu waa maxay waa jumlada daamade daami mayna mayna mayna mayna mayna siladii noqonin ku kusi camal falasana muna sadiiqa kain ila sadiiqa kayada ku camal falase macmuusilihii inuu mawsuulkii kasoo hormaraa ka dhalanaysa <laughs> ya macmuulsilihii inuu kasoo horeeya mawsuulkii eg tusaalaad ka fahmaysa tusaaladan ugu dhawaaqaya eega laa asxabuka sadiiqaka maadaama ziid umaan idhi iminka maxaan ayna idhi laa asxabuka sadiiqaka maadaama zaydun baan ku war mayla socotaan hadda u fiirso maadan waa maxay waa mawsuulo weli waa mawsuul xarfiyade haye daamina waa maxay jumladii silada maynahayn ya sila ha ahaatee zaydun iyo sadiiqaka labaduba waa macmuulaya ku camal falaya dee daame dhe mina daami ku camal falayn haddaba waxa ka dhalan daama oo sadiiqaka ku camal falaysay oo macmuul uu ahaa sadiiqikagii inuu macmuulkaasi ka soo hormaro mawsuulka laftiisii de mawsuulkii oo maaya inuu ka soo hormaro way nagu adkaan jirtay waagaan dhegin jirnay lakin hada iska fududa inta ciidanka la tahay sooma ma dhaadhicin ya ku fahmaysiin laa asxabuka laa asxabuka markaan marayo waxaad soo qaadatin sadiiqa ka halkaa soo geli ka soo horeysi maadaamada lafteeda laa asxabuka sadiiqa ka ku xigsi laa asxabuka sadiiqaka ku dhawaaq daba inta dambana maadaama zaydun haddaba ega u fiirsaad iminkaas fahmaysa maadan waa maxay waa mawsuulada ilafan waa mawsuul soo ma siladiina me jumlada dambe o dhan baa silaade jumlada dambe mayna siladan mawsuulkan xarfigaa siladiis jumlada dambeyn haddaba daami mayna daami waa maxay waa caamil camal falaya muxuu ku camal falaya zayd iyo sadiiqakabuu ku camal falaya haddaba sadiiqaka muna macmuul daamo ahayn oo sila ah wuu yahay dhade maxaa ka dhalan marka macmuulkii silada silada oo daama macmuulkeedii inuu kasoo hormaray mawsuulkiio maayade adda fahamteen ma masha allah ka soco marka way xooga u yar adkaan jirta lakin waa waa ka kuusi etan kugu fahansiiye wuxuu ku yihi fa ama imtinaacuhu taqadumkaa mamnuucidiisa fi khabari daama daama khabarkeeda oo ku mamnuucoogaa fa xaasilun bilitifaaq itifaaq buu kusugnaaday liannaka adigu idaa qulta markaad tidhaahdid laa asxabuka kula saaxiibi maayo maadaama zaydun zayd inta uu yahay sadiiqaka saaxiibkaa sidaa haddii aad tidhaahdid eeg weli wuu socdaa warku uma qadamta aad alkhabara khabarka sadiiqa ka aad ka soo hormarisid calaa maadaama maadaama lafteeda ad ka soo hormarinaysa lazima waxaa ka dhalan min dalika taqadumka taqdiimu macmuulu silati macmuulu silihii eeg silada oo daama ah macmuulkii ay ku camal falaysa in laga soo hormariyey cala lmawsuuli mawsuulkii oo maayade hadda waad fahanteen ilada sooma waayo liana ma ma haadihi tani mawsul waa mawsul mawsulkaasoo xarfiyun xaraf loo nisbeeyey mawsulkaasoo yuqadaru lagu qadarayo bilmasteri master lagu qadarayo de oo ti lagu qadaray muddata dawaamati aan ku qadaran kamaa qadimna sayno horeyba usoo hormarnay mayna saxayn taasi waa isla faanitaa haddaba bal ka waran haddaan idhaahno un laa asxabuka ma sadiiqaka daama zaydun oynu kala dhex gelino imikana maada iyo daama haddaynu udhexaysiino khabarkii maxaa dhalanaya iyadana taana wuu wain qadamta haddaad soo hormariso adigu hu khabarkii calaa daama daama haddii aad ka soo hormariso duuna ma ma kasako ma iyada kamaad hormarin marka halkaa maxaad ka fahmaysaa markii hore macal maadu ka horreeyey laakiin imika maad way horeysaa laakiin daame iyo maad ayuu ku kala dhex jiraa ayuu ku kala dhex jiraa lazima waxa ka dhalani min dalika taqadumka alfaslu kala saarid baa ka dhalan bayn almawsuuli mawsuulkii la kala fasliyey mawsuulkii alxarfiya xarafka ahaa iyo wasilati mawsuulka xarfigaa siladiisii wadalika fasligaa la kala fasliyo mawsuulka xarfiga iyo siladiisana laa yajuuz ma banaana laa yuqaalu la odhan maayo cajibtu waan yaabay mimaa muddadii zaydan zayd tasxab aad la saiibaysa wa inamaa yajuusu waa banaan yahay dalika fasligaasi fi lmawsuuli mawsuulka ayuu ku banaan yahay mawsuulka alismiyi ee ismiga loo nisbeeyey mawsuulka ismiga ahee hayr alalifi walaami al aan ahayn taquul waxaad odhani jaaanii waxay soo gaadhay alladii kii zaydan zayd daraba garaacay walaa yajuus ma banaano fii naxwi jaaa daaribu kii garaacay baa yimiday ja waa yimid adaaribu kii garaacay zaydan zayd an tuqadima y taqadumu zaydin zayd soo hormarkii ma banaano calaa daaribin daarib laga soo hormariya intaana u fiirsad oo iska fududtahay waan iska fahmana insha allah soo markii hore khabarku kamuu soo hormarin maadaama wada socota iminka hadduu khabarkii u dhaxeeyo maada iyo daamo dhexdeeda mayna iska suuragalahayn mee sax maaha waxayna sax ku ahayn taqadumkaa uu soo hormaray khabarkii ee uu kala dhex galay maada iyo daama waxaa ka dhalanaya alfaslu bayna almawsuuli wa silatihi waxaa la kala saaray mawsuulkii iyo siladiisii mawsuulkana waa mawsuul xarfiya mawsuulka xarfiga iyo siladiisana lama kala saaro guud ahaanba lama kala saaro mawsuulka la kala saari kara waa mawsuulka ismiga iyo siladiisa lakala saari kara la kala faslin karaa ee ama mawsuulku hadduu xarafkaa yahay lama kala saaro mawsuulka iyo siladiisa markaana waxaa ka dhalanaysa inaanu kala saarnay mawsuulka iyo siladiisa wadaalika la yajuus taan waa idinla fahamteen laakiin mawsuulka ismiga waa ku banaan yahay tusaalu soo qaatay jaanii alladii zaydan daraba u fiirso hadda jaanii waxay soo gaadhay alladi waa maxay waa mawsuul mawsuulkan waa maay ma mawsul xarfiya mise waa ismiya waa mawsul ismiya ma mushtarak wa mise waa nas waa mushtaraga waa nas weyde muna nasahayn sax haddaba ufiirso mawsuulkani maadaama oo uu yahay mawsuul ismiya isaga iyo siladiisa isaga waa la kala saari karaa haddi waad fahamte ma eega siladiisa waa maxay waa daraba waa daraba wey zaydna waa macmuulkii darabe ay lahayd waa la kala saari karaa mawsuulka ismiga iyo siladiisa laakin lama kala saari karo mawsuulka xarafkaa iyo iyo siladiisa waayo mawsuulka xarafkiid waxbuu dhalaalinaya isag kan kale lakin isaga wax ma dhalaalinaya de saxiix walala mawsuulka ismigaana waxa shardiya inayna alahayn inaynu alahayn hadduu al yahay lama kala saari karo waayo waxa ka dhalan al gaar oo meel gaara taagan baa ka dhalan meesha oo tusaalahaan iminka addaaribu ashan m maxay noqonaysaa ya waifatun sariixatun silatu al al soo ma maxaa ka dhalan markaa ka dhalanaysa inaad kelidaed banaan istaagto oo tidhahdid jaaa al zaydan aarib waa dhalan ila iyaga asha siladeedu awey waa aaribkan ku dhegan soomaa iyaga lama kala faslin karo marka markaa mawsuulka ismigan waxaa laga reebaya un ka alsha an baa laga reebaya inta kale lakin isaga waa kala saari karaa wartaan misl fani waa basiid wain qadamta haddii aad soo hormariso khabarkii calaa daamadaama haddii aad ka soo hormariso duuna maamaa ka sokow lazima waxaa ka dhalanaya min dalika taqadumka alfaslu kala saarin bayna almawsuuli mawsuulkii la kala saaro mawsuulka alxarfiya xarafka loo nisbeeyey iyo wasilati mawsuulka xarfigaa siladiisa wadalika fasligaasi laa yajuusu ma banaano laa yuqaalu la odhan maayo cajibtu waxaan la yaabay mima mudada zaydan zayd tasxab waad la saaxiibi wainamaa yajuusu waa banaan yahay dalika fasligaasi fi lmawsuuli buu ku banaan yahay mawsuulka alismiyi ee ismiga mawsuulka hayrilalifi walaami al aan ahayn taquulu waxaad odhani jaani waxay soo gaadhay alladii kii zaydan zayd daraba garaaci walaa yjuuz ma banaano fi nawi jaa waay yimid adaaribu kii garaacay zaydin zayd kii garaacay an tuqadim inaad soo adigu zaydin zayd inaad soo hormariso calaa daaribin daarib inaad ka soo hormarisa banaanan mayso halkaa maxaynu ku lafagurnay oo sheekhu inoo tilmaamay khabarka leysi inuuna sinaba kusoo hormari karin hawlahaasa ka dhalanaya bnu yidhi khabarka daam baan ujeeda afwan khabarka daam halkana laysu sheegaya ama mtinaacu dalika ama mtinaacu dalika dalika taqadumkii u celiya wa ama mtinaacu dalika taqadumkaa mamnuucoobidiisa fii khabari layse layse khabarkeega uu mamnuuc ku yahay fa huwa imtinaacaasi masderka u celi fa huwa imtinaacaasi ikhtiyaarulkuufiyiina kuufiyiintu sida ay doorteen wey wlmubaridi iyo mubarid ikhtiyaarkiisa wey ikhtiyaarmubaridi mubarid ikhtiyaarkiisa wa bni saraaji abubakr ibnu saraaj ikhtiyaarkiisa wey wa huwa wa huwa wa huwa ikhtiyaarkani ikhtiyaarkiiska celi haddaad imtinaac u celisina waa sax wa huwa imtinaacaasi asaxiixu sida saxdaa wey ama wa huwa ikhtiyaarka oo doorashadaa ahi asaxiixu sida saxiixa wey liannahu shaniya lam yusmac lama maqlin milu daahiban lastu daahiban mid tegaya lastumayi lama maql waa mid labaada wali annahaa laysi ficilun waa ficil ficilkaasoo jaamidun jaamida fa ashbahat waxay shabahday casaa casaa bay shabahday casaaso min afcaali muqaaraba ma ya afcaal muqaaraba dhammaantood khabarkooga kama soo hormaraba khabarkooga he ma soo taqaduma ila khabar bay qaatan afcaal muqaaraba wey soo ma wa khabaruhaa casada khabarkeegu laa yataqadamu bitifaaqi waa ka kuu sheegayba midow laysku waafaqsan yahay kuma soo hormaro haye wadahab alfarisiyu farisi wuxuu ku tegey wabnu jini iyo ibnu jini waxay ku tegeen ilaljawaasi iyagu banaani bay ku tegeen mustadili mustadilayni dhe musana kadhig maadaama ibnu jini iyo farisi ay yihiin mustadilayni xaala yihiin kuwa daliisha sooma sama odhan mustadilina bu miya haddee ya may kuwa hor way diidaan bada iyagu soo ma ah, ama imtinaacu dalika fi khabari laysa fahuwa ikhtiyaaru lkuufiyiina walmubaridi wabni saraaj wahuwa saxiixu imtinaacaas soo ma soo soco soo soco muxuu wadahab alfarisiyu farisi wuxuu ku tagay ibni jinni iyo ibni jinni ila jawaazi banaani bu ku tageen soo ma mustadiliina da jamac maaha masruufan mid laga leexinayo canhum gaalada mid laga leexinayo ma aha yowman maalin mid laga leexinayo ma aha yati uu imanayo ay huwa cadaabku him iyaga hu imanayo maalintu cadaabku imanayo lagama leexinayo wadalika istidlaalkaasi ay daliishadeen ayo ibnu saraj ibnu jinni iyo farisi haabitun waa mid sugan lianna yawma yowma mutacaliqun wuxuu ku tacaluqayaa bimasruufan masruufan buu ku tacaluqaya waqad taqadama waana kasoo hormaray calaa layse layse ayuu kasoo hormaray wa taqadumu lmacmuuli mamulkasoohormarkiismacmuulka soo hormarkiisuna yudinu wuxuu ogeysiinayaa bitaqadumi lcaamil caamilka inuu soo hormari karo ya wuxuu leeyahay sheekhu daame iyada waynu garanay si una usoo hormarayn oo waxaa ka dhalanaya macmuulu silihii inuu ka soo hormaray mawsuulkii soo ma halkanna ka waran halkan kuufiyiinta iyagu waxay leeyihiin iyo mubarid iyo ibnu saraaj waxay leeyihiin ibnu saraj waa ti ley ibnu saraj maa zaala naxwu majnuunan bay dhahdeen maa zaala naxwu majnuunan xataa caqalahu ibnu saraj biusuulihi bay dhahdeen naxwuhu inuu majnuun adag kama ya ilaa ibnu saraj kasay oo uu fahmay usuushii naxwa ah, maa zaala naxwu majnuunan xataa caqalahu ibnu saraj biusuulihi bay dhahdeen marka waa khatar wey waa nin khatar wey marka u fiirso kufiyiinta iyo mubarid iyo ibnu saraji waxay leeyihin waa mamnuuc maba soo hormari karo waa mamnuuc bay leeyihin saasaana saxa waayo lamaba maqalba in la yidhaahdo daahiban lastu luqa alcarabiya weli laguma arag bade saxiix walala haddaba waa ta labaade taasi waa mid oo lamaba maqal saxiix waa ta labaade laysi waa ficil jaamida maadaamay jaamid tahay waxay shabahday casa oo afcaalumuqaaraba casada afcaal muqaarabahaana waxaa laisku waafaqsan yahay khabarkeegu inuuna soo hormari karin maadaama casaayo iyadna jaamid ay shabaahday lficilkana waa jaamide taaba khabarkeegu aanu soo hormarin dee tanna soo hormari maayo he khabarkeegu soo hormari maayo war misle faanay labada arrimood waa laba haddaba waxaa yimide nimankan dambe faris iyo ibnu jini baa yimid waxay leeyihin way banaan tahay oo maxay ku banaan tahay aayadda qur'an an haysanaaba alaa yawma yaatiihim laysa masruufan canhum an haysanaa daliilnoa bay dhadeen oo bal u fiirso say daliil ugu tahay alaad waa iska xarfi istiftaxde yawma waa daraf darafku muxuu u baahan yahay mutacalaq de meeluu ku xidhmo ya yatiim waa ficil yatii waa ficil mudaaric faacilkii waa huwa himna waa mafcuul laysa waa ficilkaynu u soconno ismigeyga waa mustatiro waa huwa masruufanna waa khabarkeyga canabna ku tacaluji haddaba u fiirso <clears throat> iminka maxaa soo hormaray de mise waxba soo hormaray khabarki sogaas ka dambeeyaba laysa masruuf muna sidiisaan waa sidiisi ma ya waa sidiisi isna hasha yawmadana soo hormartay halkan u socona inta uga dalisana waa intaa waxaa soo hormartay yawma yawmina waa daraf darafkana wuxuu banaanyah mutacalaq ayuu banaan yahay mutacalaqa u ku xidhmayaana waa masruufan bay idhahdeen waa he waa masruufan bay idhahdeen masruufan waa caamilkii yawmina waa macmuulkii wa taqadum lmacmuuli yudinu taqadum alcaamili bay leyihin ya maadaama macmuulkii uu soo hormaray masruufan u lahaa masruufan oo caamilina waa soo hormari karaa oo khabarkii ihi haddaba isla fahnima si fiican midaan fahmin ya ee kama wadaan laysa masruufa khabarkeegiiba cilmi kabaxa gore yaalla kama wadaan ee waxay leeyihiin masruufan oo khabarka layse ah maadaama macmuulkeedii uu soo hormaray oo yoom ihi iyada oo caamilina way soo hormari kartaa saynu qaacidada soo qaadanay aynu nidhi laa yataqadamu almacmuulu ilaa xayu yataqadamu alcaamilu intaas ka wada oo msln ma arka marhalki horan kuso fahnay inta wuxuu yidhi waama imtinaacu dalika kaa mamnuucoobidiisa fii khabari layse uu mamnuuc ku noqday fa huwa imtinaacaasi ikhtiyaaru lkuufiyiina kuufiyiintu sida ay doorteen weeyi walmubaridi wakhtiyaaru lmubaridi iyo wbni saraaji wakhtiyaaru bni saraaji weeyi wa huwa ikhtiyaarka ama imtinaacaasi asaxiixu sida saxdaa weeyi liannahu shan iyo lam yusmacna la maqal darteed buu ayuu sax u noqday mithlu daahibin mid tegaya lastu ma ihi walana iyo walianaha laysi ficlun ficil inay tahay ficilkoo jaamidun jaamida oo faashbaad waay shabahda hiya laysi casaabay shabahday wa khabaruhaa casada khabarkeeduna laa yataqadamu uma soo hormar biitifaaqin midow wadaaba alfarisiyu farisina wuxuu ku tegey wabnu jiniy ibnu jini ila ljawaasi banaani bay ku tegeen mustadilayni xaala yihiin bay ku tegeen kuwa daliishanaya biqowlihi ilahay qowlkiisa tacala alaa sareeyey alaa yowma yaatihim laysa masruufan canhum wadalika istidlaalka u celi wadalika istidlaalka ay daliishanayaan haabitun waa mid sugan waayo liana yawma yawma mutacaliqun mid ku tacaluqaya weeyi bimasruufan masruufan buu ku tacaluqaya waqad taqadama waana soo hormaray yoomkaasi calaa layse layse ayuu ka soo hormaray wa taqadumu lmacmuuli macmuulka soo hormarkiisa oo yoom ihi yudinu wuxuu ogeysiinayaa bitaqadumi lcaamili caamilka isaga ku camal falay oo masruuf oo khabar ihi inuu soo hormari karo taana si fian ka soco marka waljawaabu bu yidhi misha waljawaabu jawaabtu buu yidhi anahum carabi tawasau waxay waasicsadeen fi uruufi uruufta maa lam yatawasau waxayna ku waasicsan fi ayriha uruufta eyrkeed meeshu waa min baabi tawasuce uruufta iyo jaariya majruurka waxa waxyaalo kale aan loo waasicsan ayaa loo waasicsada iyaga saasuu leeyahy ee ma aha waxbaa soo taqadum waxbaa soo taqadumay ha odhanine waa tawasucu leeyah isaga waa tawasucu leeyahy qawlkaa laftiisa waxa ka imani qawlkaa ibni hishaam laftiisa waxaa ka imanaya oo jawaabtiisaasi ay keenaysaa inuu banaanaanayo khabarka laysa inuu soo hormaro hadduu daraf leyse khabarki daraf u noqon karaa leyse khabarkeegu hadduu daraf noqdo inuu soo hormari karo inay banaan taasina way wide waqad atlaquu manahu culimaduna way idlaaqeen mancigiisa khabarka leyse sinaba kuma soo hormari karo wuxuu doona ha ahaado marka waxa fiican in la idhaahdaba yowmadani waa la nasbiyey mutacalaqay ku tacaluqaysaa waa ficil muqadara yacrifuuna lasoo qadaraya alaa baraaruge yacrifuuna way garan doonaan gaaladu yowma maalin bay garan doonaan way ogaan yati uu imanayo him iyaga yati uu imanayo ay huwa cadaabku him iyaga uu imanayo laysa aanu ahayn huwa cadaabku masruufan mid laga sarfinayo canhum iyaga xaggooga laga sarfinayo markaa yawmi masruufanba kuma tacaluqayo ficil baa loo soo qadaraya saasaa fiicanba macal tibnisham lifteeda saasa ka fiican waayo tibnisham waxayna weysiinaysaa maadaama oo uu yidhi duruufta waxa lagu waasacsaday waxaan keyrkood lagu waasacsan hadduu khabarkii daraf noqdo inu iska soo hormari karo saa lagama fahmayo markaa saasaaba ka fiican wljawaabu jawaabtu waxa weeye anahum carabi tawasau waxay waasicsadeen fi duruufi duruufta maabay waasicsadeen maagoo lam yatawasau fi hayriha duruufta keyrkeed ayna ku waasicsan wanuqila waxaa laga soo naqliyey can sibaweyhi sibawey waxaa laga soo naqliyey alqawlu hadal biljawaasi banaani uu ku hadlay wuu soo hormari karaa wlqawlu iyo hadal baa laga soo naqliyey bilmanci uu ku hadlay labada qwl bu leeyahy bay leey labada qwl ba wuu yidhi wtakhtasu lkhamsatu watakhtasu waxay gaar la noqoni alkhamsatu shanta shanta alwalu ee hore bimuraadafati saara saara lafangelideeday gaar la noqonaysaa alwalu midishada fucal waa fucalo in waa fucalo lama shado uwal w uwal ma shadayma sa watakhtasu waxay gaar la noqon buu yidhi alkhamsatu shantu waxay gaar la noqon shanta alwalu ee hore waa fucal bimuraadafati saara saara lafangelkeega ayay gaar la noqon shanta hore waa maxay kaana amsa adxa eeg kaana iyo amsa iyo adxa iyo asbaxa iyo dhalla shantaas maay gaar maay maxay la gaar noqonayaan macnaa saare inay noqdaan bay gaar la noqon aggi macnaa macnaa saaray noqonaya oo saare macneheegu waa maxay saare macneheegu waa laba macnay ku timaada alintiqaalu min xaqiiqatin ilaa xaqiiqatin in xaqiiqo laga guuro xaqiiqo kalena loo guuro saara tiinu ibriiqan saara tiinu dhoobadii waxay noqotay ibriiqan kildhi bay noqotay dhobadhaliyadii kildhi bay noqoto kildhi baa laga sameeyo haye maxay ka guurtay imika min xaqiiqati tiini bay ka guurtay maxayna u guurtay ilaa xaqiiqati ibriqiyati kildhi bay noqotay wade min xaqiiqal arka inoo noqon marka kolkaa waa macneheeku wuxuu noqon karaa alintiqaalu min xaqiiqatin ilaa xaqiiqa waxaa kaloo noqon karaa alintiqaalu min xaalin alintiqaalu min xaalatin ilaa xaalatin ukhra in xaala laga guuro ama sifa laga guuro sifo kale loo guuro alintiqaalu min sifatin ilaa sifatin ukhra waay tusaale saara zaydun aniyan baa tiri imika zayd wuxuu noqday ani muxuu ka guulay sifat lfaqri muxuuna u guulay sifat lghina markaa waa labada mid alintiqaalu min xaqiiqatin ilaa xaqiiqa waalintiqaalu min sifatin ilaa sifa ka soco marka sharax yajuusu waxaa banaan buu fi kaana kaana waxa ku banaan wa amsa amsa waxa ku banaan wa asbaxa asbaxa waxa ku banaan wa adxa adxa waxa ku banaan wa dalla dalla waxa ku banaan an tustacmala faacilki yajuus wey an tustacmaley isticmaaluhaa afcaashan in loo isticmaalo ayaa banaan bimacnaa saar saar macnaheeda in loo isticmaalo afcaashan bimacnaa saar in loo isticmaalo ayaa banaan wadalika tusaale ka qawlihi tacaala wey wabusad waa la gilgeliyey aljibaalu basan gilgilid oo fakaanad waxay ahaatay buurahaasi habaaan habaas iyo boodh boodhkaasoo munbatan la firdhiyey wa kuntum waxaad ahaateen aswaajan noocya ayaad ahaateen noocyahaasoo talaatatan saddex a maxalushaadkeena ka qaata wa kaanat oo bimacnaa saara fa kaanat habaaan wa kuntum oo bimacnaa saara wa kuntum ay sirtum waan masle baanay kaano waa maxay habaan waa khabarkeegii waa hiya de fa kaanad waxay atay hiya jibaashaasi de habaan board bay noqotay mumbata imbata laga keenay mumbata la firdhiyey waa iska sifa wa kuntum isaguba la socdaa ismigeedii muna socon azwaajana waa khabarkeegii talaatatana waa iska nacti marka maxalahaynu uga soconna fahma laakin aayadda waxaynu uga soconnaa laba kaana ayaa ku jira kaanat iyo kuntum labadaba waa bimacnaa saare wey fa kaanat ay fa saarat wa kuntum ay waksirtum war masl fa asbaxtum waxaad ahaateen binicmatihi bisababi nicmatihi ilaahay barwaaqayntiisa aawadeed ikhwaanan walaala ayaad noqoteen asbaxa oo bimacnaa saara wey imikana waa asbaxo bimacnaa saara khabarkii ismigina waa dhalla wuxuu ahaadaa wajhuhu wejigiisu muswadan ah, mid la madoobeeyey ah qofki gaalka marku inaan u dhalato wuxuu noqdaa mid wejigiisu madow yahay dhalla wajhuhu muswaddan ma maxay imikana khabarkii iyo ismigii waa haysata ismigiina waa wajhuhu muswadanna waa khabarkii dhalla oo bimacnaa saara ah weeyaan imisaynu haynaa saddex kaana iyo asbaxa iyo iyo dhalla maxay noo laaban amsa iyo amsa iyo waxay noo laaban iyo adxaa labadaasay noo laaban wa qaala shaaciru shaacirkii wuxuu yidhi marka aayadan qur-aanka daliilka u daliishan imika maad garanaysid waa iyago bimacnaa saarada waa intaaba ismiga iyo khabarka waad ka dharagsantihiin waa iyago iyo bimacnaa saara wey wa qaala shaaciru wuxuu yidhi amsad khalaaan wa amsaa ahluha ahluha xtamaluu akhnaa calayha aladii akhnaa calaa lubadi ah. amsad khalaan wa amsaa ahluha xtamaluu akhna alayha aladii akhna ala lubadi waa baxurbasid sooma amsad waxay ahaatay buri qaryadii khalaa'an mid haawanayso oo maran wa amsa waxay ahaadeen ahluhaa qaryada ahalkeegiina ixtamaluu kuwa guuray bay ahaadeen akhnaa waxaa halaagay calayhaa qaryadaa alladii allihii akhnaa halaagay calaa lubadin gorgorkii allii gorgorkii halaagay baa halaagay amsad waxay ahaatay bimacnaa ay saarat ilbaladu khalaan beledkii wuxuu noqday banaan buu noqday waxtamaluu ay irtaxaluu way guureen wey akhnaa calayhaa ay ahlakahaa wa halaagay wey lubad miya bidami laami wa fatxi lbaai waa gorgorka wey bal gorgorka la ydhah weyaan waayahay marka xaashida halkaa waase ku sheeg sheegaysa maxalushaahidkeenu amsat hiya waa ismigeedii khalaana waa khabarkeegii wa amsa ahluhaa wa amsa ahluha waa ismigeedii ixtamaluuna jumladaasa khabarkii unoqonaysa labada goorba waa isku mid de waana bimacnaa saaru uga socda wax kale ugama socdo waa amsa bimacnaa saara noqotay amsad waxay ahaatay qaryadii iyo bilaadkii khalaaan mid haawanaysa oo maran ah, waa gabadha u jeclaa beledkii ay deganid wey wa amsa wuxuu ahaaday bu yihi ahluhaa beledka dadkii u ehelka ahaana ixtamalu kuwa guuray ba noqdeen wayba guureen iyagana halkaasa raacday bu leeyay waxaa halaagay ya alayha qaryada waxa baabi'ey alladii allihii akhnaa halaagay jumlada dambana waa mawsuulka ismiga siladiisii wey alladii allihii akhnaa halaagay calaa lubadin gorgorkii allihii halaagay ayaa qaryadana baabi'ey bu ley maxalushaadkana ka qaato waa amsaa bimacnaa saara wey armsleanta wa qaala alaakharu wuxuu yidhi adxaa yumaaziqu ahwabi wayadribunii abacda shaybiya yabgii cindi yaal adaba waa ki egan qaadanon أضحى يمازق أثوابي ويضربني أبعد شيء بي يبغي عندي الأدبا وkii laamyة الcjمki iyo laamyة الأfعاalki iyo alkii weyaan wuxuu yidhi أضحى wuxuu ahaaday yumaziqu inuu jeexjeexo athwaabi maryahayga oo wayadribuni iga garaaco ayabغii ma wuxuu rabaa cindii agtayda ma wuxuu ka rabaa aladaba ma edab buu iga rabaa inuu edbiyo bacda shaybi ciridayda kadib ma intaan ciroobi kadib buu edbinaya bu leey inankiisba caad ku noqday ya kadibna de isagoo oday weyn uley dabta qaado khatar ma marka wuxu le maaligii oday weya maanta cadaaday ayuu saa i gelaya ama maha nin ay saaxiib oo saaxiibtinimo adag ay ka dhexaysay ayaa saaxiibtinimadii jar ka tuuray saaxiibtinimadii intaaso dhan ka soo dhexaysay ayaa markay waaweynaadeen he ku dhacay maxay furo kala tegitaan markaasuu leya ma anagoo maanta weynaado ciro taagan ayuu saaxiibka ijaraya ayuu goynaya buu leey maxalushaahidka eegta adxaa bimacnaa saari adxaa wuxuu ahaaday ey huwa rajulkii saaxiibka ahaa ama inankiisii yumaziqu mid jarjaraya waa khabarkii jumladaasa khabarkii noqonaysa ahwaabi maryahayga jarjaraya oo wayadribuni garaacaya weliba ya abacda hamzada qaado oo ficilka uge ayabqii ma wuxuu rabaa cindii agtayda ma wuxuu ka rabaa aladaba ma adab buu hadda iga rabaa weli bacda cashaybi ciradeyda kadib ma intaan wada cadaaden ciroobi kadib maxalu shaahidkeenu waa maxay waa adxaayo bimacnaa saara noqotay wey waa adxaayo bimacnaa saara noqotay weeyi waay waa jawaasu wuquuci lficli naaqis tam akan ku dela wallahu alam oo yar adag iyo caawilata halkaas iskaga joogo subxanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk